بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله قال وحدثني أبو كامل الجحدري fii baabi kiraa'i alardi ardada oo la kireeyo musanifka raximahu ullah alimaamu muslim aad ba ugu xil dheeraaday masaa-isha ku saabsan ardada iyo beeraha beecooda midhahooda iyo dhulkooda iyo kirayntooda waana wadayaa ilaa musaaqaadka ayuu keeni doonaa kiraahu lardi bacda alaxaadiidi almutacalliqa fii hada albaab baa soo maray haddana wuxuu ka hadlayaa arrintaa ayada ah oo ah masale ay culummadu salafan wa khalafan <clears throat> ay aada oga hadleen iskula khilaafeen khilaafkaasna waxaa ka horeeya marka hore taxriir maxalli nizaac in waxaa laisku hayo iyo waxaa laisku waafaqsan yahay la ogaado in ardada la kiraysto oo ninka dhulka iska lahaa uu qof ka kireeyo oo uu yidhaahdo ka shaqee waxa ka soo baxana wax ku lahow waxaa ka soo baxaya ee uu yidhi waad ku leedahayna uu ahaado jis-un macluumun mucayan wax mucayana oo ama kamiyad iyo qadar raashina ku cayiman mimaa yakhruju min alardi wax dhulka soo bixi doonaa waa inuu yidhaahdoo kale beertan ayadaa ka shaqee waxaa ka soo baxayana waxaad leedahay toban jawaan ama labaatan jawaan baad leedahay waa cayinay jus wax ka soo bixi doonuuna ku cayinay oo haddana qadar mucayana u sheegay taa inayna bannaaneen wax khilaafa kama taagna laa khilaafa bayna alculamaa fii xurmatiha inay xaaraam tahay khilaaf kama taagna limaa fiihi min aljahaalati waalqaraq beerta inay ka soo bixi doonto toban jawaan wax ka yar inay ka soo bixi doonto wax ka badan inuu waxba ka soo bixinana beerta ay bii doonto lama yaqaano waxa noocaas oo kale oo jahaalo iyo garanwaa iyo harar qofkan isaga lagu kedinayo ahna maysar iyo qamaar oo kale weeyaanoo xaaraam weeya ma bannaana <clears throat> waxaa kaloo ay ka hadlaan haddii ay tahay beerta ayada ah qayb ka mid ah oo uu yidhaahdo intaas adiga ka shaqayso adna intaa iga shaqee kiradaadii iyo xooggaadii waxaa weeye waxaa ka soo bixi doona meesha iyo meeshaas sida imaan doonto cala almadaniyaat wa iqbaali aljadaawal wasawaaqi meelaha biyaha ay maraan iyo meelaha biyaha ay ku dambeeyaan iyo intaan iga wara ii abuur adiguna dhinacaas abuuro ama sharqi iyo qarbi aan u kala qaadana midig iyo bidix wixii ka soo baxayaad adiga ujro iyo xooggaada u qaadanaysaa taa iyaduna ma bannaana qowlan waaxida maxaa yeeley iyaduna sioo kale weeyaanoo qad inay intaasi beerta dhinacaas inay wax ka baxaan dhici karta dhinaca kale wax ka soo bixi waayo waa bilcagsi markaa ninkan xooggiisa inuu baaba'o waxla-aan noqdo ama kii dhulka lahaa waxla-aan uu noqdaa dhici karta saas darteed nabigu waa nahiyey sala allahu alayh waaalih wasalam haddii ay tahay kiraa'u lardi ardada oo la kiraysto biاthuluثi wاlrubuc bimacnaa bijuzءin macluumin mushaac bijuzءin macluumin mushaac in lagu kiraysto wax macluum oo la yaqaano laakiin aan mucayan ahayn oo wuxuu yidhi beerta saddex meelood oo meyl wixii ka soo baxaanaa iskale inta kalena adiga tabca ayuu yidhi <clears throat> midda ayada ay culimmada isku hayaan jamhuurtu way diidan yihiin xanaabilada iyo bacd alculamaa oo aimada kale ka mida bacd ashaaficiyi iyo ayaa qaba inay bannaan tahay xadiidkii musaaqaadka iyo khaybar nabiga calayh salaam uu kula mucaamilay bishadri maa yakhruju taasay ku xumbaareen oo waa bannaan tahay bay dheheen jamhuurtuna waa diidan yihiin inay musaaqaadku beerta ayada ahe musaaracada ama mukhaabarada ah inay geedahan musaaqaadka ahay beerta masaatiinta la yidhaahdo qayb ka mid ahoo ardun baydaa oo raacsan inay tahay mooyeene oo ayada laftirkeedu ay shaaficiyadu shuruud ay u tiriyaan ilaa lix shardi ay geliyaan macluumun dalika fi lfuruuc ay culimmadu ku sheegaan laakiin hadday tahay ardada kiradeeda wax beerta waxaan ka soo bixin ah oo wuxuu yidhi beertan ka shaqee waxaadna leedahay raashin ama lacag ayaad leedahay mucayanaho aho fulaan iyo fulaana oo dimatii aniga dushayda saaran ama beerta wax ka soo baxo ama iyan ka soo bixina taayadu jamhuuru ahlicilmi way qabaan lacag iyo fidi iyo hadday tahay iyo dahab iyo lacagahan kale ee ka farcamayna ayadu waxaa weye waxaa dhihi karaa way wada qabaan ilaa qowl naadir ah oo daahiriyada iyo bacd ala'ima ay ku tageen lakiin jamhuurta a'imatu alarbac waxay qabaan inay bannaan tahay haddii beertii lacag lagu kelaysto beerta iga shaqeyn haltaasaan ku siinayaae uu qofku u yidhaahdo waxba dhibaata ah inaan lahayn masalatu dacaam iyo raashinka ayay maalikiyadu diidan yihiin ama lacagtu intooda kale waa isku raacsan yihiin marka masalada waxaa weeyaan waa masala khilaafi ah qaybana waa isku waafaqsan yihiin inay bannaan tahay qaybana waxay isku waafaqsan yihin inayna bannaanayn qaybana waxaa khilaaf ka taagan yahay jawaazuha wa cadamu jawaasiha khilaafkaasna wuxuu u noqonayaa axaadiidu alwaarida fii hada albaab oo daahirkooda aad moodis inay tacaarudayaan waxaa ku badan axaadiid mutlaqaad ah oo u baahan in lagu qaydo axaadiista kale ayaad arki doontaa wa xamlu lmuطlaqi cala almuqayadi waajibun in mutlaqa muqayadka lagu qeydana liicmaali nusuus si nusuusta loo imaaliyo loo camal siiyo sidaasna culamaa lusuul waxay leeyihin waa arrin laga maarmaana sida caamka in lagu khasiiso hadduu khaas loo helo oo kale masaaisha iyadaa waxay ka mid tahay masaaisha muhimkee dalaalatlalfaad culummadu markay ka hadlayaan waxay alfaaddu waxa ay tusayso in isku xumbaaro caam iyo khaas mutlaq iyo muqayid naasikh iyo mansuuq muawalka iyo mansuuska iyo masaa-isha noocaas oo kale ay culimmadu ka niqaashaan oy ka hadlaan marka waad arki doontaayoo axaadiis qaarkood ilaaqaya mutlaqna ma ahee axaadiis kalaa qaydaysa saasaad arki doontaa wixii guud ahaan la diidan yahay kiraa'at lardi axaadiista waxaa lagu xumbaarayaa min baabi nahyiga inuu tansiih yahay oo laleeyahay meeshaad kiraysan laheed walaalkaa iskaba maali haska abuurtee iyo in loola jeedo kiraha la diidan yahay bibacdu maa yakhruju minha waxaa ka soo baxaya qayb ka mid ahoo hayru mushaacah oo mucayana ayaa la diidan yahay oo qowlan waaxidan aan la ogoleen ama mushaaca oo jamhuurtu aynan ogoleen khilaafan lilxanaabila masaaishaas ayaa lagu qaydayaa qaala waxadaanii abu kaamil jaxdari fudayl ibnu xusayn qaala xadaanaa xamaad yacni ibnu zayd ibnu dirham can madar alwaraaq madar ibnu dahmaan madar ibnu dahmaan alwaraaq aburaja can caطaa ibn abi rabaxin almaki can jaabir bn cabdillaahi bn camr bn xaraam radia allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi qaala wuxuu yidhi ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam nahaa wuxuu reebay can kiraa'i alard ardada in la kireeyo soo maartid mutlaqa hadda ardada in la kireeyo waaba nahiyey marka waa inaad tidhaahdo hadalkii haddaan ka hadalnay muqadimada nahyigaas waa tansiih oo waxaa imaan doona walaalkii ha maaliyo ama ha abuurto marka tansiih weeyaan oo meeshaad kiraysan lahayd walaalkaa ayadaa beerta ayadaa ha ka faa'idaysta adi addaan ka faa'idaysanayn ama nahlak an kiraa'i alardi bibacdi maa yakhruju minha waxaa ka soo bixi doona wax ka mid ahoo mucayanahoo hayru mushaaca ama mushaac cinda aljamhuur intaba in la yidhaahdo ayaduna waa qowl kale oo lagu ilaaqan asagaa lagu qaydi karo wey lagu qaydi karo laakiin laa budda min taqyiid hada aliطlaaq muطlaqan asagaa in la qaydo waa laga maarmaan ilaa axaadiistii kale maxaad ku samaynaysaa qaala waxadaanaa cabdu bnu xumayd qaala xadaanaa muxamed ibnu fadl laqabuhu naanaystiisa caarim baa la yidhaahdaa wa huwa isaguna kunyadiisu abunucmaan weeye nasabkiisuna asaduusi weeyaan si fiican baa lagugu caddeeyey ninkan muxamed ibnulfadl abunucmaan asaduusi caarim marka magaciisii iyo laqabkiisii iyo naanaystiisii iyo kunyadiisii iyo nisbadiisii intaba waa lagugu caddeeyey wax allaha wixii macrifadu u garan lahaa oo dhan buu ku caddeeyey caalamnimo nacam hadday noqoto magacii isimkii iyo hadday noqoto laqabkeedi kunyaday noqoto nisbadiina sudusi weeyaan caarim waxaa la yidhaahdaa caarimka waxaa weeyaan qofka ashadiid alsharis albadar almarix waa magacyo macnaa aad u qallafsan waaye qofka adag ee qallafsan ee fasaadka badan ee qooqa badan yaa caarim la yidhaahdaa marka waa naanays marka waxaa weeyaan aan wanaagsanin waaye lafdiga caarima wuxuu dhihi jiray maxamed binu lfadal imaam cadiim weeyaanoo sheekhu alimaam albukhaari sheekhiisa mubaashirkaa weeye hadda muslim wuxuu kaga warinaya sheekhu sheekh laakiin alimaam albukhaari abunucmaan moxamed binu lfadal isaduusi caarim si toosuu oga wariyaa marka wuxuu dhihi jiray samaanii abi caarim wa samaytu nafsii muxamada aabbahay baa caarim ii bixiyey nin fadaqa inuu haba laga yaabo yaraantiisii marka markii dambena ninka qiimaha badan ee sheekha u ah a'immada ayuu noqday eh, xaamilulxadiida marka wuxuu leey samaanii abii caariman wa samaytu nafsii muxamadan aabbahay baa caarib ii bixiyey naanaystaas anna muxamed baan isu bixiyey buu dhihi jiray alimaam aduhli oo shaykhu bukhaari wa muslim ah ayaa wuxuu dhihi jiray xadaanaa caarimun wa huwa min alcaraamati baciid saasuu dhihi jiray xadaanii caarimun wa huwa min alciraamati baciid caarin baa ii warramay caarimnimo iyo fasaad iyo xumaanna waa ka foga nin qiimo badan ahlulfadliah qiimo badanoo fiqaah jabalah ayuu ahaa marka waxaa weeyaan bacd alalqaab oo tusaysa cay iyo xumaan tusayso laysa maqsuudiha calaa xaqiiqatiha looma jeedo sida maalan abulaswad idu'ali ninkii ladhihi jiray naxwada la u asaas la dhihi jiray waxaa laqabkiisa la dhahaa dhaalim dhaalim baa la dhaha walaysa bidaalimin dhaalimna ma aha marka alqaab oo daahirkeedu uu wuxuu yahay laakiin xaqiiqadeeda ka jawaabay ka turjumaynin ayay ka mid tahay qaala xadaanaa mahdiyu bnu maymuun qaala xadaanaa madr lwaraaq madr ibnu dahmaan abu rajaa can caطaaء bn abi rabaxin can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam nabi wuxuu yidhi man kaanat lahu ardun ninkii ardo beereed dhulbeereed iska leh falyasrachaa beerta ha abuuro wax soo saar baa loo baahan yahay ummadda in laga haqabtiro wixii dalag ahaa ay u baahneed laga haqabtiraa la rabaa qofki ilaahay dhul siiya falyasraca ha abuuro in lam yasracahaa hadduuna asaga abuuraynin ama tabar u haynin ama uuna u baahnaynna falyusrichahaa ha abuursiiyo ha maashiyo akhaahu walaalkiis walaalkiis ha hadhow warkaale beerta ka faa'idayso oo tabco oo abuuro hadduu ka baqayo ha dhow inuu la qabsadana tawfiiq ha sameeyo qoraal iyo marhaati iyo meelaas iskaga xidho leanna waxaa dhici karta qofku inu wax kale kusoo baxaa dhici kartee marka falyusricha walaalkii akhaa walaalkii ha abuuriyo si beertu ay u shaqayso dhulkan nicma ilaahay dadka siiyo weey hadduu biyo haystana waa nicmo kale oo labalaaba wey wax soo saarna aad baa loogu baahan yahay aad baa loogu baahan yahay waxyaalaha ay ka mid tahay in hadda magaaladeennan magaaladan gaarisa oo webigaad arkaysa uu maro nasiib darrada iyo shaqinimadu waa wax dhib badan waxaa weeyaan almuwafaq man wafaqahu allah walmacsuum man casamahu allah qofka ilaahay waafajiya khayrka unbaa ilaahay waafajiya oo muwafaq ah ma aha inaad furasta iaad hesho keliya ma aha inaad nasiib badan tahay nasiib badnidu waa fursadii ood hesho iyo inaad ka faa'idaysato taasaa nasiib iyo cayaan la yidhaahdaa haddii kale inaad aragtay shay wanaaggaha laakiin ka faa'idaysan weyd waxaad shabahaysaa huraab tukaad shabahaysaa tuka maxaa la yidhi ayaan iyo nasiibu caano ku arka wuu leeyahay laakiin nasiibu ku dhaba ma laha ka warrama haddii magaaladan babaygeeda laga keeno aqsa alardi yah kenya iyo dhulkaa shishe iyo meru iyo haddii laga keena ka warrama babayga hadda magaaladan ay cunayso maxaa nooga maxaa baahida noo haysa maxay tahy wuxuu ii sheegaya axad oo beelaha hadda casiiraadka iyo juuskii ka shaqaysta wuxuu yidhi waaba lala maalmaha waa go-an yahay meeshan ay gaari la soo istaagaan babay ah gaarigaasi dabada la soo gelinaya waddada saarayaan halkaasa laga daldalanayo kii suuqa sii dhigan wax sii saaran iyo kii maaragtay wax ka rabo inuu ku shiiti iyo halkaasaa laga yaa wax laga soo saartaa gaarigaa buuxa waa maranayaa ku kala la keenaya waa la dhammaysanayaa webigina halkan u maraya iyadoo webigi intaan leeg ma haystaan webigi intaan leeg ma haystaan yaanyadii baa laga keenaya meel kale iska wax kale oo lagaa qabtiri laaya magaalada mooskii baa meel kale laga keenaya oo kii meesha kale laga keenay la koolkoolin oo lacag badan iyo qiimo la saaraya ya wixii markaas sahlanaa ee lix bilood ku bixi lahaa saddex bilood ku bixi lahaa ee muddo yarba ummaddu ay lacag ka heli laheed ee macaash ka heli laheyd ee kaka shaqaynaaya iyo ka soo raraaya iyo kasii gadaaya iyo kasii gadanaya intaba laga heli lahaa arbaax iyo fawaa'id rawaaj fi tijaara beecsharaduna ay kor ugu kici laheed mujtamacuna uu ku noqon lahaa mujtamac qawi ah waalmu'minu alqawiyu khayru min almu'min aldaciif mu'minka qawiga ah ee maaragtay isku filan ee mujtamaciisa wax u tara ee nafciga mutacadiga keena ayaa ka khayr badan midka miskiinka ah ee weligiisba aan u arkayn inuu wax soo saari karo alintaaju almaxalli waa muhim ummad waxay wax ku noqotaa wax soo saarka gudaha wax soo saarka gudaha wax ku noqotaa in wax soo saarkii gudaha iyo guryaheenni iyo xaafadaheenni iyo webiyaasheenni iyo muxuua beeraheenni had wax ka soo bixi lahaayeen waxaan u baahannahay baan iska yaraan lahaaba oo khaarijka ka aroora baahanna yaaba iska yaraan lahaa cunto quman oo freesha oo caafimaad qabta oo qiimo leh oo daasij ah wanaagsan bay noqon laheed oo ummaddu ay ka faa'iidayso saxay caafimaadna leh waxaan hadda war loomahay la keenayo waxay tahay iyo wax lagu abuuro ee wax lagu bacrimiyo ma naqaano waxaa laga yaabaa curuuqdooda iyo waxa lagu abuurayba inay tahay wax faasida inay taha dhici karta in sumuum laga badiyaa dhici karta in xoog lagu soo saaraa dhici karta oo caafimaadka iyo sixada ay dhibaato u geenayso marka waxaa weeyaan nicmada ilahayna siiyaan aragno waxayna ka mid tahay arrintaa iyada ah in ummaddii wax loo taray bay ka mid tahay ah, nafciga qofka keenaya qofka kale waa ka fiican yahay nafciga mutacadiga ee asagaa dhaafsiisan ah, muxuu ahaa xadiidkii khayru nnaasi anfacahum linnaas dadka waxaa ugu khayr badan midka dadka anfaca midka ummadda anfaca wuxuu ahaadaba nafcigaas nafci adiga kaa baxsan ood ummadda u taraysaa loo baahan yahay in la keeno oo mujtamaca ay noqdaan mujtamac mutakaamila oo mutakaafi ah oo wax isku qabta inuu noqdaa loo baahan yahay ayib qaala xadaana alxakam bnu muusa qaala xadaana hiql hiql ibni ziyaad asagsaki an ilawsaaciy cabdiraxmaan bn camr alawsaaci can caطaa ibn abi rabax can jaabir bni cabdillaahi qaal kaana lirijaalin rag baa waxaa u sugnaa fuduulu ardiin dhul iyo beero faadil ah oo ayaa ka badbadan ayay lahaayeen min asxaabi rasuulilah saxaabada nabigay lahaayeenoo dhul weyn bay leeyihiin markaasuu faqaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi man kaana lahu fadlu ardin dhul dheeraada ninka haysta falyazaca ha abuurta oo layamnaxa ha maaliya akhaahu walaalkiisa maashi haddii neef geela ama neef ari ama neef looo irmaana qof la siiyo ajir weyn laga helayo beer maxaad u malaynaysaa aad qof tiri maasho oo wax ka soo saara aad tiri fa in hadduu diidana falyumsik ardah hadduu marka qofkii diido dhaaliyo beer ma rabo dadkii sidaada beeraha uga carareen oo kale beertaada marka eedla-aan eedla-aan iska hayso falyumsik ardahu dhulkiisa ha haysto weeyaan laakiin waxaa la ogoleen dhulkaas dhulbeeraadka ee weyn inaan saa iska ahaado oo ardad muxuu ahaa khariba u ahaado lama ogolo ixyaa lardi dhulka in la nooleeyaa la rabaa wadiba qariibka waxyaalaha qariibka kamid ta ah hadda magaaladan min daraf ilaa daraf intaas oo kelimatulwaniya min bilow laga soo gaaro ilaa meesha u dambaysa intaa waxaa ku magacaaban beero ah, dhulka xoolaha daaqi jireen ee ariga iyo lood iyo geela ay daaqi jireen hilalka ahaa ee wadooyinka ahaa waxaa lagu magacaabay beer wax ka tabcanna leh intooda badan wax ka tabcan ma leh kuwa kalena wax nafcida kuma soo saarayaan marka arrintaa yada waxay u baahan tahay in muslimiintu ay ku baraarugaan aad iyo aadna howlgal howlgal wanaagsan loo sameeyo ayib oo haddii la yidhaahdo xaggaas waxbaba kama imaanayaan maxaa la fali ya soo cunaqabateen maaha soo noloshoo adkaatay maaha qaala waxadaanii muxamed bnu xaatim qaala xadaanaa mucalla binu mansuur araazi qaala xadaanaa khaalid ibn cabdillahi daxaan qaala akhbarana shaybani sulaymaan bn abi sulaymaan ashaybani fayruuz can bakr bn alأkhnas can caطاء bn abi rabax can jaabir bn cabdillaahi bn camr bn xaraam radi allahu canهuma qaal nahaa rasuulu اllahi wuxuu reebay sala اllah alay wasalam an yuukhada lilardi dhulka in laga qaato ajrun ujro iyo kiro aw xadun ama wax nasiibe dheef ah nahyigaasi waa tansiih aw waxaa lagu awilayaa bima yakhruju min alardi wax ka soo baxay lagu kiraysto si axaadiista kale loo icmaaliyo looga shaqeeyo xadiistuna loo jamciyo qala xadaana ibnu numayr moxamed qala xadaana abi cabdullahi bnu numayr qala xadaana cabdulmalikin can caطاء bn abi rabax can jaabirin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam nabigu wuxuu yidhi man kaana lahu ardu ninkii dhul leh falyazracha ha abuurto dhulka fain lam yastadic hadduuna karaynin an yazraca inuu abuurto oo wacajaza canha uu ka cajizo tabar iyo taaguuna u haynin oon u baahnayn falyamnaxa ha maaliya akhaahu lmuslim halkiisa muslimka walaa yuhaajirha iyahu yuuna ka kiraysanin haddii isagaba una u baahnayn inuu iska sadaqaysto oo yidhaha iska maal dhulkaana iska leh wax ka soo saaro hada huwa afdal laa shaka inay taa fiican tahay shaki kuma jiro qala xadaana shaybaan bn faruqa qala xadaana hamaam hamaam ibn lxd asdi qaala sa'ala sulaymaan sulaymaan bnu muusa wuxuu weydiiyey caطaa'an caطaa bin abi rabax faqaala wuxuu ku yidhi axadaka jaabir bn cabdilah makuu sheegay jaabir bn cabdilahi radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaala inuu yidhi man kaana lahu ardu ninkii dhul leh falyazracha ha abuurto liyuzricha akhaahu walaalkii ha maaliyo liyumnixa oo kale weeye maal maashi walaa yukriha yuuna kiraynin arrinkaa ma maqashay qaala nacam buyidhi ha qala xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana sufyaan ibn cuyayna can camr bni dinaar can jaabir bni cabdilah ana nabiya sala allahu alيh ali wasalam nahaa can almukhaabara mukhaabaradii buu nahiyey marka kiraa lardidii la sheegaya naha can kiraa lardidii waa ka tafsiirkeedii kiraa lardi ayadoo mukhaabara ah min bacdi maa yakhruju minha waxaa ka soo bixi doona oon war loo haynin inaad tiraahdo ku kirayso beertii oo ku shaqee inta kalena aniga ii abuur inta kalena adiga abuuro taas ayaa la diidan yahay shay majhuulahoo qarar ku jira weeyaan qaala xadaana xajaaj bnu shaacir qala xadana cubaydاlahi bn cabdاlmajidi qala xadana sulaym bn xayaan qala xadana saciid bn mina abulwaliid qala samictu jaabir bn cabdاlahi radi اllahu canhuma yaquul ina rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam nabiga qaala wuxuu yidhi man kaana lahu fadlu ardi ninkii dhul dheeraada haysta oo asaga ka badan ooma u baahnayn falyasca ha abuurto ow liyusracha ha maalyahaw laki walaa tabiicuuha ha gadanina tabiicuuhada maanta beecan kiradii baa loo wadayaa yaa loo wadaa laa tabiicuuha maaha dhulka ha gadin ee waxaa loo wadaa walaa tabiicuuha ee walaa tu'ajiruuha baalkira ayaa loo jeedaa waa kanoo faqultu lisaciid waxaan ku yidhi maa qawla walaa tabiicuuha gadina yacni alkira miyaa loo jeedaa qaala nacam haa ha kiraynin bibacdi maa yakhruju minha iyo waxaan la ogeynoo majhuula ha ku kiraynin afdalkana wa nahyigaas er tansiih weeyaan sida fiican iskaba maali maal u sii marka kirada iyo ijaaradu beecay ka mid tahay leanna waa caqdu mucaawada caqdu mucaawada caqdi iwad wax lagu kala qaato weeyaan qaala xadaana axmed bnu yunus qala xadaana زuhayr ibnu mucaawiyaة aljucfi abu khaytaba qala xadaana abu zubayr mxamed bn muslim bn tadris اlmaki can jaabir bni cabdillahi bni camr qaal kunaa nukhaabiru cala cahdi rasuulilah xilligii nabiga alayh salaam baa nukhaabaro isticmaali jiray oo dhulka intaan karaysano waxa ka soo baxa wax kamidan dhihi jira ama meeshaa noo abuuro intaan adi abuuro ama waxa ka soo baxa oo mucayanoo intaasoo kiilay intaasoo jawaana intaasoo saacay awsuqdii iyo maxaan ahaa ayaan ku karaysan jiray wa hada muxaram qowla waaxida lama ogolo nukhaabiru calaa hadi rasuuli illah fanusiibuu min alqisriy markaasaa waxaa heli jiray min alqisri qisriga waxay ku fasiraan qaarkood waxyaalaha ashaamuga ay dhahaan iyo sabuulka waxa ka soo daata iyo waxaasay dhihi jireen waxaa ka soo daata sabuulka wa kada iyo waxaayo waxaas inta anagaa iskale intaan adagaa iskale wamin kada kadaada waxaa weye min athuluthi waalrubuc iyo mima cala almadaniyaati wa iqbaali aljadaawil iyo way imaan doonaan meelahaas intaa abuur inta aniga abuur oo kale weeyaan faqaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam markaasuu nabigu wuxuu yidhi man kaana lahu ardu ninkii dhul leh falyasracha ha abuurto dhulkiisii oo mase falyurxirithaa ha abuursiiyo ha siiyo maashi akhaa walaalkii liyaxrita ha abuurtee wa ilaa falyadacha fadhaanka ha ka maro banaanka ka maro kiraynine saas wey manaha sidaasaas fiican qaala xadaana abu daahir axmed bnu camr bnu sarxin axmed bnu ciisa jamiican dhammaantoodba can ibni wahbin cabdullahi bni wahbin qaala ibnu ciisa wuxuu yidhi xadaana cabdullahi bnu wahbin ibnu wahbigii weeyaan cabdullahi wey qaala xadaana hishaam bnu sacdin ana aba zubayr ilmaki xadaahu qaala samictu jaabir bna cabdillahi baa noqlo yaquul kunna fii zamani rasuuli illah xilligii nabiga calayhi salaam waxaanay naahudu larda dhulka waxaan ku kiraysan jireen ku qaadan jiray bihuluثi aw irubuc beerta ka shaqee waxaad ii tabacdaa saddex meeloo meel afar meeloo meel anaa iska leh inta kalena adaa iska leh ayib bilmaadaniyaatina waan ku abuur waan ku kiraysan jirray waan ku qaadan jirray maadaniyaat waa meelaha beertu markay cabbayso waxay leedahay keli weyn oo beertoo dhan dhex jiixa oo toos biyaha u siiya oo asli ah oo ra'iisi ah weyn iyo kuwo yaryar oo beerta ku leexleexda ayaa jira oo waangaabaha iyo meelaha beerta loogu talagalay ayana saa u dhex marmara ayaa jira kuwaa yaryarka maadaniyaad baa la yidhahdaa kuwa waaweynna jadaawil baa la yidhahdaa jadaawil waa keliga weyn ee biyaha badan leh ee anhaaru sakiira la yidhaahdo kuwaasaa dhihi jiray meelahaas geesihiisaa beeraha nooga abuur ay biyuhu inta badan ku haraan marka wixii lagu abuurabuu bug soo dhahayo adigana meelaha kale abuuro oo laga yaabo hadhow biyaha intay ka go'aan inayba waxbaba ka soo dhixi waayaan ilaa xilligaasi matoorra ma jiri jirin beerta xareeddaa lagu waraabin jiray beer xareedaad baa la dhihi jiray xareedda lagu waraabin jiray marka meelaha dooxooyinkahe biyuhu ay fadhiistaan hoose iyo dhiijaamaha leh iyo keliyaha biyaha meesha ay mareen iyo meesha qoyaanka ku dambayni wixii lagu abuuraa marka beertaas waa bixi ma ba'ayso laakiin bafta hore ee biyaha iyo roobka ah xareedda ah meesha wixii lagu abuuro wax kale oo roobo soo da la waayo way iska ba'aysaa wixii oo baaldhoorkii uu soo baxay oo markaa wax meel la ula gaarin ayay beerta iska bi'i kii marka beerta ku shaqaynayay inta abuuraa la yidhi kii kalena intii qoyaanka ku dambeeyaa loo abuuray dood baa imaanaysa awa xoogaygii ayaa imaanaysa waxaa kaloo dhigi karta bilcagsi inuu roobku bato oo meelaha ayaga ee taagaha ay beer fiican ka soo baxdo meelihii biyomareenkaana biyihiiba ay dilaan baa dhici karta kii dhulka lahaa u yidhaahdo adigana ma beer baad goosan aniga dhulka lahaana miyaanqadi dooddaa darteed iyo qararka iyo jahalada marka horeba qoorta laisku geliyey ayuu nabigu alay salam wuxuu yihi joojiye faqaama rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam fii dalika arrinkaasuu ka istaagay oo ka hadlay faqaala wuxuu yidhi man kaana lahu ardu ninkii dhul leh falyazraca dhulkiisa ha u istaago ha abuurto fain lam yazracha haduuna abuurayna falyamnaxa akhaa walaalkii maal ha u siiyo fain lam yamnaxa akhaa haduuna maal u siina falyumsika halaysa markaas ee doodan ha ku kiraysanina waxaa muranka keeni doono ee khilaafka ka imaan doona ha ku kiraysanin wey laakiin shay macduuma ah hadduu yahay ama lacag lagu kiraysanayo lacag baan ku sir beertayga shaqee ama meehe lagu karaysanaayo wax raashin ahoo iyaduna calaa dimati almuhajir ah oo raashin ka baxsan oo beerta hadday baadiy haddii kalaba aadan waayaynin baan ku siinayaa taa wax dhibaata ah iyadu ma laha qaala xadaanaa muxamed bn muhana alcanazi abu muusa qaala xadaanaa yaxyaa ibnu xamaad qaala xadaanaa abu cawaanata alwadax ibn cabdillahi alyashkuri can sulaymaan alacmash ibni mihraan qaala xadaanaa abu sufyaan dalxa bnu naafic mashhuurun bikunyatihi kunyadaasuu caan ku yahay jaabir bnu inta badan ka wariyay sida abu zubayr oo kale wey abu zubayr maxamed bin muslim oo jaabir in badan ka wariy sooma arkin abu sufyaan waa sidoo kale dalxa binu naafic ayib xadaanaa abu sufyaan ana adkur waxaan xasuustaa kitaabkan markuu noo socday sheekha noo akrinayay muddo fog weeyaan oo in badanoo meesha faadaadan ay dhalaninba abu sufyaan can jaabirkaasaan garan weynay sheekha wuxuu sheegana wuxuu sheegana waan garan weynay wax u dhawaado oo weydiyaa la waayey markaasaa mid ardada ka mid ah magac khaladana siiyey magacii khaladkaasaan u xifdisnaa u watay markii dambe xaqiiqadii waxaan ogaaday inuu ahayn ee uu yahay dalxa ibnu naafic abu sufyaan dalxa ibnu naafic baa la yidhahdaa kunyadaasuu caan ku yahay magaciisa inaad aragto waa naadir wixii saasoo kaleana waa lagu dhagaa qofka magaciisa aadan helaynin kunyada mashhuurka ku ah abu zubayr abu sufyaan dadkaa noocaasoo kale ah waxaa u baahanta ama alqaabta iyo naanaysta caanka kuwa ay magacooda aan la aqoonin ama magacooda muhmalka uu iska yahay ka muxamadin wa caliyin wa fulaanin magacooda eh, iska keliya aabiis aan la aqoonin dadka noocaasa si gaara cinaayakaas si gaara loo xifdiyaa loogu talagalaa qaala xadaanaa abu sufyaan can jaabirin ibni cabdillaahi qaal samictu nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigaan maqlay oo yaquulu leh man kaanat lahu ardun ninkii dhul leh falyahabhaa dhulkiisii dadka u hibeeyey ow liyucirhaa ha caariyeeyo caariyadu waa ergiso waa maashi oo qofkan isagaa manaaficda buu isticmaali asalkana qofka iska laha dhulkaa iska leh qaala waxadaanii xajaaj ibnu shaacir xajaaj ibnu yuusuf athaqafi abu muxamed almacruuf ibnu shaacir ninkii dhibka badnaa buu la magac la aabo yahay xajaaj ibnu yuusuf athaqafigii taabiciga ahaa ee saxaabada qaar laayay dhibka badnaa lakiin waxaa la shaacir baa la yihahdaa waa sheekhu muslim xajaaj ibnu yuusuf athaqafiy magacii iyo magacii aabbihii iyo naanaystii intaba waa maxaa eh, jeeda nisbadii laakiin kan waa ibnu shaacir waa abu muxamed qaala xadaana abuljawaab wasmahu xafs awas ah, ah, eh, awas ibnuljawaab abuljawaab axwas ibnuljawaab ayaa la yihahdaa waa nama soo marin baan umalay hadda ka hor axwas ibnuljawaab qala xadaana camaar bn rusayq can axmed sulayman bihada lisnaad hayr anahu qaal falyazracha aw falyusricha rajulan qofkala amaashiyo qaala waxadaثanii haaruun bnu saciid اlayliyu qaala xadaثana ibnu wahbin cabdullahi bn wahbi اlmasri qaala akhbaranii camrun huwa bnu xaariثin ana bukayrin xadaثahu ana cabdallahi bn abi salamata xadaثa can الnucmaan bn abi cayaashin can jaabir bn cabdillaahi radi allahu canهuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh waalih wasalam nahaa wuxuu reebay can kiraa'i اlardi dhulka in la kireeyo nahyiga haddaad tanziih bimacnaa waxaa loo jeedaa maashiga ka fiican ama mehe nahyu taxriim hadday tahay waa in muطlaqan la qaydo oo ama mujmalkan mujmalkan waxaa fasiraya xadiidkii kale ahaa bibacdi ma yakhruju minha iyo cala almaadaniyaat iyo ulu birubuc iyo arrimahaasa lagu xumbaaraya qaala bukeyr waxadathina naafic wuxuu ii waran annahu samica ibna cumara yaquul kunaa nukii ardana dhulkaanagaan kibaysan jiray uma tarakna dalika kiradii waa iska daynay xiina goortii samicna aan maqalnay xadiida raafic bnu khadiij raafic bnu khadiij radia allahu canhu xadiidkiisii u adeeradii ka wariya imaan doona oo uu caam ka dhigayba qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana abu khaytamata abu khayam waa ka soo marna zuhayr zuhayr binu mucaawiyat aljucfi kunyadiisa abu khayam haddana kuu keenay can abi zubayr maxamed bni muslim can jaabir bni cabdillaahi qaal dhahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu reebay can bayci alardi albaydaa dhulka cad waxbaba ka tabcanayn in la iibiyo waxaa loo jeeda in la kiraysto baycan maanta waa bacnaa kiraa bayci alardi albaydaa sanatayn oo alaaan in la kireeyo dhulaa waxba kuwalimaada yahahdaye sanad iyo laba sana iyo saddex sana kaa kireeyey ah, yaan kaa kireeyey waxaan kaaga kirayey bibacdi maa yakhruju minha wax ka soo bixi doona soo maarti halkaa waa inaad gaarsiisaa bibacdi maa yakhruju minha lakiin haddii ta lacag baan kaaga kirayay beertoo kaasi tabco dhibma leh sanatayn o alaaan majhuul weeyaan wax ka soo bixi doonaan misemaya qofka isagaa muxuu u heli doonaa qaala waxadaanii saciid bnu mansuur abubakr bn abi shaybata wacamru naaqid wazuhayr bnu xarbi qaaluu waxaydan xadaanaa sufyaan can xumayd alacraj can sulaymaan bni catiiqin can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma qaal naha nabiyu sala allahu aleyh wasalam can bayci siniin sanadyo in wax loo kala karaysto beycan bmanaa waxaa loo jeeda alkira ijaara wa fii riwaayati ibn abi shayba can bayci thamari siniin bayci thamari midhihii in la gado siniina midhahan oolibo in sanad iyo laba sana iyo lasii shugo beerta wax ka bixi doona kaa gadaya taa iyadana waxaa weeyaan qarad iyo jahaala ku sugan lama ooga beerta maxbaa ka bixi doono ma banaana markii baabu salm la joogana baabu salm waxaa la baycu mawsuufin calaa dima weeyaan baycu lacyaan ma waa baycu dimam baycu salm waad dhihi kartaa qofkan shirkadan ama muxuu ahaa waxaad keentaa oon kontarato ku siinay inaad keento saddex sano afar sano shan sano aad raashin siiso iskuulka iyo madarasada muxuu ahaa jaamacaadka isbitaalada ciidamada raashin sii toban sanana igrimeeda waa la dhihi karaa laakiin oo yacni biwasnin macluumin wakeylin macluum man aslafa fi shayin falyuslif biwasnin macluumin calaa wasni macluumin wakeylin macluumin calaa ajali oo biajali macluum muddo macluuma la yaqaanaa la rabaa marka taa waa la dhihi karaa laakiin beertaada lama dhihi karo beertaada naga raashidna waa keen intaasoo sano yaan ku siinay beertaada beerta waxaa mar walba mar biyaaba kusoo fatiyo waad aragtay waxaa lagu soo daaya biyaha dadkiiba beertooda ku soo daalay in biyo lagu soo daayo oo aan dan laga lahayn oo aan raaligelin laga bixinaynin oo aan magdhow laga bixinaynin oo waxa dhintay aan danba laga lahayn waad og tahay waxaasaana ku dhici kara marka qofkii beertiisa waa bayi kartaaba ama maahe biyolaan bay la baktin karaan taas marka lama ogolo waa qarar iyo jahaala laakiin meela ka keentaba adigu lacag baa anaa kusiinayna meela ka gadaba adigu waxaan kaa rabna raashinka inaad bixiso ayb taas beecu salam baa la marka waxaa kala duwan beycul acyaan iyo beycu diman beycul acyaan jahaalada way qaribtaa qarar iyo jahaala hadduu galo kadkac weyaan laakiin beycu dimam hadday tahay de waxaa weeyaan mawsuuf calaa dimi marka hore ahayd caynma ma aheenba caynma ma aheen jahaaladaas iyada waa yuktafar yuktafar fi ljahaala waxay ka mid tahay masaaisha qawaacidda caamka waxaa ka mida a fi lbuyuuc marka laga hadlaayo baycu lmacduum inuu xaaraam yahay wax macduumo lahaynima in la gado waa xaaraam laakiin waxaa laga soo istitnooday alsalam walijaara walistisnaac masaa'il laga soo reebaa jira salamka iyo ijaaradii iyo adilo qur'aan iyo sunna ayaa ku soo aroortay inay bannaan tahay idaa tadayantu bidaynimus faktubuuhu cabdullahi bin cabbaas salam buu ku fasiray marka iyo ijaaradoo de aayad iyo xadiis ba ku soo arooreen waxaa weeya bayculmacduumkaasi labada waa laga soo reebayaa marka de waxaa weeyaan kadalika caqdulistisna caqdiga la yidhaahdo caqdulistisna oo warshad baa tagtay waxaa tiri dhar intacaasoo kale ii samey ama meesha kuraas lagu samey intaasoo kuraasa ii samey baa tiri lacagtiri waa kaa caqdulistisnaac baa la yihahda yani dalab sunca lishayin hayr mawjuud waxaan oolinba inaad tirahdo ii sameeya shirkadii aad ku wareejiso arrimaha noocaasoo kale laga soo reebaa jahaalada iyo qararka iyo macduumka la diiday buyuucda lagu diiday masaaishaasa laga soo reebaa limaa fiiha min alxaajati wa xaaje ayaa ku jirta wاlxaajatu tunazlu mansilata daruura ayaa la dejiyaa laakiin wixii kale asalka waxaa weeyaan qaacidadu bayc lmacduum iyo bayc lmajhuul iyo baycu maalam taqbad iyo waxaadan qibdoonin iyo waxaasoo dhan lagama ribxi karo lagama faa'idaysan karo qaala xadaana xasan bnu cali alxulwaani qaala xadaana abu tawba abu tawbata arabiic ibnu naafic ayaa la yidhahdaa arabiic mashhuura bikunyatihi arabiic bnu naaficin abu tawbata zahrani qaala xadaana mucaawiya can yaxya bn abi kaiir can abi salma bn cabdiraxmaan can abi hurayrata muaawiya bn qura mia can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay ali wasalam wuxuu yidhi man kaanat lahu ardu ninkii dhul leh falyazracha beerta ha abuurto aw yamnaxha ha maaliyo akhaahu walaalki fain abaa hadduu diido falyumsik ardah dhulkiisa ha iska haysto qaala xadaana xasan bnu cali alxilwaani xadaana abu tawbata arabiic bn naafic zahrari qala xadana mucaawiya yaxya bn abi kaiir ana yaziid bn nucaymin ahbarah ana jaabir bn cabdilahi ahbarahu ana samica rasuula lahi sala allah aleh wasalam uu maqlo nabiga oo yanhaa reebaya cali bnu zaabana zaabana waa soo sheegnay hadda kahor waana mari doona haddana mar labaad buku sheegnaba wlxuquul muxaaqaladii muxaaqala ayib faqaala jaabir bn cabdillahi ba wuxuu yihi asagoo fasiraya almuzaabanatu athamru bitamri himaar geed saaran oo lagu iibiyo timir dhulka taalla cilada waa soo caddeynay waxaan idhi lima fiiha min jahaalati tasaawi tasaawi inay siman tahay in kala jaahil laga yahay waljahlu biاtamaauli kalcilmi bitafaaduli fi اlxukmi riba walfadli baa meesha kaa soo gelaysa wاlxuquulla kiraa lardi weeyaan kiraa lardi bacdi ma yakhruju minha kiraa lardi yaa xuquulka arda loo jeeda muxaaqalo kalaa jirta oon soo marray xalay yaa sheegi kara ya ya yaa sheegi kara nacam tamr la tamr maaha tamarku waa musaabanada ya athamr fi beycu lxubuubi saasa la dhahaa fii sumbulihaa bixaba sax wey beycu lxubuubi fii sumbulihaa bixaba muxaaqala kuso maray tanna xuquushan maanta hadda meeshan wuxuu ka wadaa mukhaabaradii almukhaabara kiraء اlardi bibacdi ma yakhruju minha ayb qala xadaثna qutayba bn saciidin qala xadaثna yacquub bn cabdالرaحman alqari can suhayl bn abi salix الsaman can abihi abi salix الsaman can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal naha rasuulu llahi sala allah alay wasalam can almuxaaqalati walmusaabara muxaaqaladii oo laba macno aan siinay mukhaabaradiina way noqotaa beycu lxubuubi fii subbiha bixabatin wlmusaabanati musaabaradii midhihii geedka saara mid dhulka taaloo la yaqaano macluuma lagu iibiyo waxadaثna abu dahir axmed bn cmr abarana cabdulahi bn wahbin abaranii malik bn anas can daawud bn xusayn ana aba sufyaan mawla ibn abi axmed waykan ahbarahu anahu samica aba saciid اlkhudriy buu noqdo yaquulu leh nahaa rasuulu اllahi salى اllah alيه ali wasalam nabigaa reebo can almusaabanati walmuxaaqara walmuzaabanatu ishtiraau thamari in midho lasoo gataa la yidhahdaa fii ru'uusi nakli midho geedka madaxiisadaana in lasoo gato weeyaan tafsiirka isagaa qusuur baa ku sugan ishtiraau thamari fii ru'uusi nakli waa inaad tidhaahdo bitamrin waa inaad raaciso bitamrin kayla inaad tidhahdo wey ama aad tidhaahdo iyada midaaskay ku xaaraan ku noqon suuro kalena xaaraan bay ku noqonaysaa oo midhaha geedka saar aan la gadan karin ee sheegi kara ya ya qabla qabla buduwi salaaxiha ah iyadana lama ogolo laakiin hadday tahay bacda buduwi salaax ishtiraau thamar fi ruusu dakhli waa la badan karaa walmuxaaqalatu muxaaqaladuna kiraa lardi weeyaan kiraa lardi iyadana waa inaad sii caddayso kiraa lardi bacda maa yaxruju minha ayaa loola jeedaa qaala xaddaana yaxya bnu yaxya wa abu rabicu alcataki zahraani qaala abu rabic xaddaana wa qaala akhbarana xamed bnu zayd an camr qaala samictu ibna cumara yaquul kunaa laa nara bilkhibri ba'sa kunaa waxaan ahaan jirray laa nara kuwaan u arkin bilkhibri mukhaabarada khibri mukhaabarada wey baasan wax dhibaa umaan arki jirin inaan dhulka kiraysanno waxa ka soo baxaya ulu iyo rubuc iyo aan ku kiraysanno waxaan majhuul ahayn oo ama ulu iyo mushaac wixii mushaaca ama muxuu ahaa lacag in lagu bixiyo dahab iyo fidii lagu bixiyo laa baasan xataa kaana caamul awal buu leeh cabdullahi bin cumar sanad hore markuu hadalka sheegayo wey sanad hore markii la gaaray unbay wax isbedeleen buu yidhi sanad hore markuu leeyahy waa goorma bacda wafaati nabi sal slam wa bacda cahdi abubakar wa bacda cahdi cumar wacuثmaan wa cali wa sadra min khilaafati mucaawiya ayuu ku dhihi doonaa yani shan umara iyo khulafaa khulafada ka mida kadib oo xilligii mucaawiya gadaasha dhexdeeda ayuu waxaa soo booday nin la yihahda raafic ibnu khadiij oo xadiidka laga maqlay ibnu cumar intaa wuxuu lah waa iska macaamili jiray beeraha fazacama raafic wuxuu sheegay akhbara qaala weeyaan ana nabiy allahi sala allah alay sl nahaa canhu inuu mukhaabaradii nahiyey buu sheegay mukhaabarada la nahiyena waxaa waa soo ogaanay oo midda jahaarada ay ku sugan tahay xadana abubakr bn abi shayba qal xadana sufyaan xa waxadana cali bn xujr ibrahim bn dinaar qaala xadana ismaaciil ibn culayata can ayuub xaw xadana isxaaq bn ibrahim ahbarana wakiic ibn jaraxin qal xadana sufyaan kulhm can camr bn dinar bihada milah wazaada fi xadiid ibn cuyayna fataraknaahu min ajlihi taraknaahu mukhaabaradii baan ka tagnay min ajlihi ay min ajli xadiidi raafic bn khadiij xadiidkan raafic bn khadiij ee ilaaqba mutlaqba u nahiyey kaas dartii baan iskaga tagnay bur iska dhaafnay wixii aan intaa kusoo macaamili jiray wahada yadulu calaa waraci ibni cumara radi allahu canhu cabdullahi bin cumar waracnimadiisa iyo taqwadiisii tusaysaa intaas wuxuu ku dhaqmaayay ee macruufkeeda mashhuurkeed maadaamuu raafid binu khadiij war sheegay waxaaba dhici karta inuu wuxuu xifdisnaa axaadiis iyo mucaamalo ahaa in nasakh uu ka dambeeya waa dhici kartee intay xaaraan kuusoo gaban leed banaankaa ka mar saasaa la rabaa warac baa la yidhahdaa yacni waracu wuxuu gaara heerka ugu fiican oo ugu qiimo badan waxaa weeyaan an yatruka alinsaanu maa laa ba'sa bihi khawfa mima fiihi ba'sun qofka inuu ka tago waxaan dhibba lahayn asagoo ka cararaya wax dhib ah inuu u geysto oo usoo u keeno asagoo ka baqaya min xusni islaami almar'i tarku mxuu eh, eh, eh, aha adikii ah, xadiidkii kale isagana mashhuurkaha dac maa yariibuka ilaa maa ilaa maa laa yariibuka taa weeyaan ayib وxadaثnii عalي بن xudr الsacdi qal xadaثna ismaaعiil ibn culaya weeyaane ibn ibrahim بn mqsb can ayuba ibn abi tamim الskhtiyani can abi اlkhaliil wasmhu salix bin abi maryam hadda kor baa soo maray abiاlkhaliil salix bin abi maryam an mujaahid ibn jabri الmakiy alhaashimiyi mawlaahum qaal qaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi laqad manacana raaficun raafic bnu khadiij wuxuu naga reebay nafca ardina dhulka anagii nafcigiisii dhulkii aan kiraysan jiray een macaamili jiray intaasoo ahdi ayuu maanta yidhi ma bannaano xadiid baan hayaa saasuu leeyay ibnu cumar marka waxa weye isaga oo arrintaasi xogow niqaash iyo dood ka qaba yuu haddana wuxuu yidhi waaba intaasoo xaaraan kuusoo gabatay iskaga fogow marka xaaraantii oo iska cad oo indhiyo dhagalahoo bannaanka taagan in dhagaha la qabsado oo la jiita ka warran hadde marka oon damba laga gelaynin oo laga xajin oo laga xumraysan oo laga guursan ya oo intaasoo khayr iyo wanaaga isticmaali xaaraan ah ayb ayb xadana yaxya bnu yaxya qaal akhbarana yaziid bnu zurucin ayuub can naaficin ana bna cumara kaana yukrii masaalixa beerihiisa ayuu kiraysan jiray calaa cahdi rasuulilah xilligii nabiga calayh salaam wa fii imaarati abi bakr wa cumar wa cuثmaan wasadra min khilaafati mucaawiya xata balaqahu fi aakhiri khilaafati mucaawiya mucaawiya khilaafadiisa aakhirkeedii waxaa soo gaaray cabdullahi bn cumar ana raafic bnu khadiijin yuxadiu fiiha masalada inuu kasoo diri yuxdiu oo yuxadiu inuu sheegay fiiha masaladaasi kilaaul ardida binahyin nahyi can nabiyi sal l slam ka warinayo fadakhala calayhi cabdullaahi bin cumar wuxuu u tegey oo u galay raafic binu khadiijkiibuu u galay inuu istihbaat soo sugtaa la rabaa oo masalada waxaa laga qaadanaya atahabut wax hadduu ku soo gaadho inaad soo sugato kow ta labaadna waxaa weeyaan culuwulisnaad culuwulisnaad warkii ku soo gaaray qofkiiu kaa soo gaaray haddaad aaddo toos oga qaadato sanadkaadii kor buu u kacay liannahu sanadkan maasilka ah kulamaa kaurat alwasaa'id mar allaalo alwasaadaat wasaa'idda iyo wasaadaadku mar allaalo markuu bato kulamaa kaura nacam mar kasta oo uu bato ixtimaal alwahmi ixtimaal alwahmi wahmi iyo ismoosiis iyo khada inuu meesha soo galo ayaa badanaya saddex qof iyo afar qof saddexdaa sii fiican leanna saddexdaasi wahmiga iyo khada'a ay ka suuroobi karo way ka yar yihiin afar qof markay noqoto kaa khada'iisi iyo wahmigiisa uu ku soo daro shantuna ka sii daran walidaalika aali sanadka caaliga ay ahlulxadiidku raadin jireen sanadka caaliga raadin jireen ayib ibnu cumar marka wuxuu u tagay raafic binu khadiij waana ana macahu anoo la socda buu leeyahay waxaa la socdana waa ninkaa naafic la yihahdo mawlihiisa aan ka hari jirin fasa'alahu wuu weydiiyeyoo wuxuu yii war arrinta xagee ka keentay mukhaabarada waa lama ogolaan leedahay ardada inna kiraysto faqaala wuxuu yidhi raafic kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yanhaa kii reeba can kiraa'i fa fatarakaha ibnu cumar bacdu kadib waa iskaga tegey wa kaana idaa su'ila canha bacdu ibnu cumar markii la weydiiyo dhulka in la kiraysto waxa ka soo baxa lagu kiraystay iyo masaa'ishaasii bacdu qaala wuxuu dhihi jiray zacama raafic binu khadiij wuxuu sheegay ana rasuula allahi sala allah alay slam naha canha inuu reebay buu sheegay buu dhihi jiray raafic bikadiijin baan u tiirinaya ayuu dhihi jiray marka bacdu maa yakhruju minha oo macruuf oo la yaqaanase xadiid kale arki doontaa oo ku imaatay oo xataa raafic binu khadiijka uu warinaayo ee waxaan majhuulka ay la garanaynin waa la diidan yahay qala xaddaana abu rabiic zahrani wa abu kamil aljaxdari qala xadaana xamaad bnu zaydin xa xadaanii cali bn xudin xadaana ismaaciil bn culaya kilaahuma can ayuba bihada isnaadi mila wazaada fi xadiid ibni culaya wuxuu ziyaadiyey ibn culaya lagu sheegina waa ida xadiid ibni culay wuxuu ziyaadiyey qaal fatarakaha ibnu cumar bacda dalika waa ka tegey fakana laa yukriha muuna kiraysan jirin qala wxadaana ibnu numayrin qaala xadaana abi qaala xadaana cubaydullahi can naafic qaala wuxuu yihi dahabtu maca ibni cumara cabdullahi ibni cumar anoo la socda waxaan aadnay ila rafc bni khadiijin radia allahu canhu xata ataahu bilbalaad wuxuu ugu tegey balaadkii ajar alard almalsa walaxjaar almalsa dhulka sidaqa ahee dhagaxyaha suusuubidaa lagu daadiyey ama ay ku yaallaanba waxaa la dhahaa balaad hadda mutunel baa wa la idhaha jira mutuneel mutuneelkaas iyo taylska iyo waxaas waxaa la dhaha balaad la yidhahda meel madiine ku taalla suuqeeda aan ka fogeenoo balaad la yidhahda qor macruuf ay ahayd halkii baan ugu tagnay fa akhbarahu waa u sheegay ana rasuul allah nabiga calayh salaam inuu nahaa reebay can kiraa'i lmasaarici masaaricda ee beeraha in la kiraysto waa in mutlaqa isaga la qaydo bibacdi maa yakhruju minha majhuul lagu kiraysto waxaan la garanaynin oo hadhow aan ogeyn caaqibadeeda qofka uu ku khasaari karo qaala waxadaanii ibn abi khalafin wasmahu muxamed binu axmed ibn abi khlf mxamed bn axmedin wxajaaj bnu shaacirin xajaaj bnu yuusuf athaqafi abu mxamed shaacir qaala waxay dhn xadaana zakariya bnu cadiy qaala ahbaranaa cubaydullahi bnu camr can zaydin zayd bn abi unaysa abu unaysahaasna zayd baa la dhahaa marka wuxuu noqonaya zayd bnu zayd zayd ibnu zayd asaga yaabinasku magac can zayd bn abi unaysata can alxakam bn cutayba alkuufi can naafic mawla bni cumara can ibni cumar cabdullahi bn cumar anahu ataa raafican raafic bnu khadiij buu u yimid fadakara hada alxadid can nabi sal sl soo maray qala xadana mxamed bn musn alcanasi abu musa qala xadana xusein yani ibn xusein ibnu xasan ibn yasaar qala xadana ibnu cawn cabdulahi bn cawn bn ardabaan can naafici mawla bni cumar ana bna cumara cabdulahi bn cumar kaan yaajuru alarda dhulku ijaaran jiray oo qofka ijaaran jiray qaala fanubiha waxaa loo sheegay xadiian xadiid can raafic ibnu khadiij laga wariyey qaala faindalaqa bi way kaxeeyey macahu maciisa indalaqa bi waa ila tagay macahu ilayhi xaggiisa raafic baan aadnay naafic baa saa leh annagoo cabdulahi bin cumar la socda raafic u tagnay qaala fadakara can bacdi cumuumati raafic xaggeed ka keentay warkaas haddii la yidhi wuxuu yidhi can bacdi cumuumatihi buu ka wariyay adaradiis oo duhayr iyo daahir iyo ay ka mid yihiin dakara fiihi can inabiyi sala allah alay wasalam wuxuu ka sheegay bacdigaasi bacdigaasi annahu rasuulku nahaa inuu reebay can kiraa'i alardi dhulka in la kiraysto qaala fatarakahu ibnu cumar waa ka tegey falam ya'juruu beertii ma kiraysanay mar dambe khawfan min xadiidkaa inuu ku dhacayo nahyigaas waxadaanihi moxamed binu xaatim qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qala xadaana ibnu cawnin bhada isnaadi waqala faxadaahu can bacdi cumuumati can nabi sala allah alay waslam waxadaana cabdulmalik ibnu shucayb ibnu leyth ibnu saciid ibnu sacdin qala xadaana abi can jaddi qala xadaana cuqayl yani riwaayat malik ibnu shucayb an abi riwaayat ibni an abi can jaddihi ayaa la yihahdaa waa riwaayat asaaqir an akabir waa la yihahdaa riwayat asaaqir can akabir sunanka waxaa ku badan camar bn shucayb can abi can jaddihi iyo mahz bn xakiim can abi can jaddihi jadihi cabdالmلك بن شhucayb بن layث بن sacd qala xadaثna abi can jadي qala xadaثna cuqayl بن khaalid بن caqiil can ibni شihaab الزهري أnahu qaal akhbaranii salim بn cabdالlahi ba wuxuu noo waran ana cabdالlahi بn cumar kaana yukri aradiihi dhulkiisuu kiraysan jiray oo qof tabcaduu ka kirayn jiray xataa balaqahu waxaa soo gaaray ilaa uu ka soo gaaray ana raafic bn khadiija alansaariya kaana yanha inuu reebay can kiraai ardi buu dadka ka reebay falaqiyahu cabdullahi baa toos oo la kulmay raaficii faqaala wuxuu ui ya bna raafic ina raaficow ibn khadiijow raafic ibn khadiij maadaa tuxadiu maxaad ka warinaysaa oo ka sheegaysaa oo ka soo warinaysa can rasuulilah nabig alay slam fii kiraa'i lardi dhulka kiradiis qaala raafic ibnu khadiij wuxuu yii cabdillahi ku yidhi samictu camaya tatniya wey labada adeeradaya laba adeeradaya ka maqlay wa kaanaa waxay ahaayeen labadaasna qad shahidaa badra raggii beder ka qayb galay bay ahaayeena qiimaha badnaaye yuxadiaani ayagoo warrami maan maqlay ahla daari xaafadaannada ana rasuula allah nabiga calayh salaam inuu nahaan reebay can kiraal ardi bay yay wariyeen oo nabiga ka wariyeen alayh salaam wakiila kaleys qaala cabdullahi wuxuu yihi laqad kuntu aclam waxaan ahay kii og oo weliba aclam aad u yaqaano og fii cahdi rasuulillah xilligii nabiga sala allah aleyh wasalam ana alarda tukraa dhulka in la kirayn jiray yaan xaqiiqo u u hubaa arrintaa waan hubaa buu leeyahy ee waase uma khashiya cabdullaahi wuu isqabtay taqwadii iyo waracii lagu yaqaanay khashiya cabdullaahi radia allahu canhu wuxuu ka baqay an yakuuna waa intaasoo buu yahay rasuulullahi nabiga calayhi salaam inuu axdata soo dariyey fii dalika karaalo ardigii shay an wax lam yakun uunan ahayn calimow kii og wuxuunan ogeyn cabdullahi bin cumar inuu gadaal nabiga ka keenay oo deen isaga ay dhaaftay waa bashare oo wuxuuna maqal ay saxaabadan kala maqleen baaba dhici kartee iskaga tag fataraka kiraal ardi waa iskaga tegey laakiin laysa calaa ilaaq ilaaqa ma aha muqayid weeyaan waan arki doonaa xadiisa qayday qaarna soo marray baabu kiraa'i alardi bidacaam ardadu in la kiraysto raashin dacaamka hadduu yahay bibacdi maa yakhruju minha qowlan waaxidan ma bannaana laakiin hadduu yahay raashin mawsuuf calaa dimma oo qofka u yahay anaad iga taqaana cuntadaadi iyo raashinkaadi anaa ku siinaya maalintii intaasa kusiin bishii intaasa ku siin ay tahay taa iyadaa waxaa weye way bannaanta cinda jamhuur ahlilcilm qaar baa diidan ila dacaamka diida maaliki uu ka mid yahay lacagtuusa iyada way isku dhacsan yihin aimada afarta ah inay bannaanta haddii xoolo lacag lagu kiraysto وxadثnي علي بن xujr سacدي وyعقوب بن إبراhيم الdwلقي qاl waxay dhi xadثna إسmاعيل هو بن cuلyة عن أyوba بن أbي تميم yعلى بن xakيم عن سلaيمان بن يسار عن رفع بن khadيجin qاal kuna نxaaqل الأرض nuxaaqil iyo nukhaabiru iyo musaaraca iyo mukhaabara iyo muxaaqala maanta isku mid bay noqdeen kunaa nuxaaqilu arda dhulka ayaan kiraysan jirnay calaa caadi rasuulillah fanukriiha biului wاrubuc saddex meeloodoo meel inta kale itaba warubuc wadacaam lmusamaa iyo raashin la magacaabay dacaam lmusamaagan musamaa waxaa loo jeedaa yani musamaa mima yakhruju minha caynan wixii ka soo baxaaya oo mucayana weeyaan laakiin hadduu yahay musamaa oo khaarij ah ka baxsan beerta wax ka soo baxaya hadday tahay taa waa la rabaa dhib ma leh waa bannaan tahay wadacaam lmusamaa waxaa weeyaan mima yakhruju min alardi wax dhul ka soo bixi doona ah ayaa la diidan yahay fajaa'anaa daata yowmin rajulu min cumuumatii nin adeeraday ka mid aha noo yimid buu leeyahay raafic faqaala wuxuu yidhi nahaanaa rasuulullah rasuulka wuxuu naga nahiyey calayhi salaam can amrin amar kaana ahaa lanaa annaga naaficankiina anfaca waxna anfacay oon ka faa'idi jiro oon ka macaashi jiray ayuu nabiga reebay oo naga nahiyey lima fiihi min madara madaro kale ku jirta ila shaygu hal shay baa nafcina yeelan kara madarana yeelan kara shareecadu mar walba waxay rajaxdaa dhinaca aqlabka ah haddii shayga madaradiisa ay badan tahay manfacadiisa yar lama fiiriyo qul fiihimaa ismun kabiiru wa manaaficu linnaas ayaa la yidhi khamrada iyo maysarkii yani e, dembi weyn baa ku jira manaaficin ha lahaadee haddii laakiin ay tahay manfacadu ay badan tahay wax yaroo madaro ah iyaduba shareecadu waa iska daysa qararka yar iyo jahaalada yar iyo waxyaaba noocaas oo kale ah iska tasaamuxdaa marka wuxuu leeyahay shay aan ka faa'iidaysan jiro nafci noogu jiray ayaana naga reebay haddana wuu xaqiiqadii darteed yaqiintii caqiidadii buu ka hadlay caqiidadii waa tan caqiidatmuslim caqiidat lmuslim nafci baa igu jiray iyo macaash baan igu jiray saan ku noolaanayna wallahi lacag ka helaynaa waan toobad keeni doonay waxaas qofka daciifuliimaanka ah ayaa naftiisa ugu sheekaysta oo shaydaankana uu ugu sheekeeya saxaabiga marka wuxuu leeyay wax nafci lahna naga reebay laakiin qofki fiiri hadda wuxuu yidhi wa tawaaciyat ullaahi ilaahay oo la adeeco warasuulihi rasuulkiisa oo la adeeco yaa anfacu lana nooga nafci badan buu yidhi soo maarti waata maslada lasku dhaafataa wey wa dawaaciyat اllaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkoo la adeeco yaa anfacu lana noga naaficsan waxaan kale ee nafciga moodi ee xaaraamta ah nafcigiisa waa nafci maxduud oo gaaban waa nafci madarro iyo fayras iyo cudurro xun ay daba socdaan iyo dhibaato badan waa nafci ka go'an adiga miisaankaadi aakharo iyo xisaabtaadi aakharo ka go'an waa nafcii amraadda iyo cudurada uu keenaya laga yaaba furuucdaada iyo faracdafaracada inay dabada ay la gasho marka waxaa weeyaan nafciga asaga ha fiirinin ee amarka alle iyo amarka rasuulka inaan fiirin ayaa muhim kaasaa nafci ku jira wa dawaaciyat llahi wa rasuulihi anfacu lana samicnaa waaacnaa bay ahaan jirtay halayskooda saxaabada iyo salafka samicnaa waaacna qufraanak waan maqallo adeecnay nahaanaa waa ka marka tiibuu sheegaya inta hore waxay ahayd hadal muctar nahaanaa wuxuu naga reebay nabigu an nuxaaqila bilardi dhulka inaan kiraysano fa nukriha aan kiraysano ala huludi saddex meeloodoo meel warubca afar meeloodoo meel wadacama lmusama iyo raashin la magacaabay oo intaasoo kiiloo ka soo bixi doonto oo kale maalan wa amara rabba alardi qofka dhulka iskale wuxuu nabigu amray an yasnaca inuu abuurto ow yusnixa walaalkii uu maashi u siiyo hada afdal wa kariha kiraa'aha in la kiraeyana waa karaahiysay xataa haddii ay maarata wax musama tahay karaahiyatu tanziih wamaa siwa dalik iyo intaa waxaan ahayn qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya akhbarana xamaad bnu zayd can ayub qaala kataba ilaya yacla bnu xakiim baa wuxuu ii soo qoray su'aal qaala wuxuu yidhi samictu uu soo qoray buu leeya faa'ida cilmiya samictu sulaymaan bnu yasaar yuxadiثu can raafic bni khadiijin qaal kuna nuxaaqilu bilardi dhulkaan kiraysan jiray fanukriya cala uluث wrubuc uma dakara bimili xadiiثi ibnu culaya ismaaciil bnu culaya xadiidkiisoo kale uu sheegay wey ayuub ayay ka wad wariyaan xamaad wey waxa mutaabicinaya qala وxadثna yaحya بن xabيbi qala xadثna khالد بن xاriثin xا وxadثna cمر بن عalي xadثna cبdالله على xا وxadثna isحاq بن ibrahim akhbarana cabdah kulهm can ibn abi caruبata can yعlى بn xakim bhada isnaad ayaduna mutaabaco kale wey ayb ibn abi caruba saciid bn abi caruba wey can yaclى bn xakiim buu ka wariyey taabacada waa tii naaqisadeed وxadثna abu ظاhir أحmed بن cmr akhbarana ibn wahbin akhbarani jariir bn cabdiriir bn xaazimi can yacla bn xakiim bihada isnad can raafic bn khadiija can nabi sal slam walam yaqul can bacdi cumuumati manu dhihin wax toos oga wariya hamu yuu ekaaday marka laakiin waxaa weeyaan way dhacdaa waxaa la dhahaa maraasiilu saxaaba in saxaabigu wuxuuna nabiga ka maqal uu saxaabo kale ka maqlay uu mararka qaar iska rafciyo maraasiilu saxaaba la yidhahdaayo ayado ma dhibadna ma dhib badna mursalka daciifka ma aha adeeradii buu marra ka warin wuu sheegi marra asagiibaa toos xadaanii isxaaq bnu mansuur akhbarana abu musir cabdulacla cabdulacla bn musir qala xadaana yaxya bnu xamza qala xadaana abu amr alawsaaci abu camr alawsaaci cabdiraxmaan bnu camr alawsaaci imaam shaam can abi najaashiy ayuu ka wariyey mawla raafic bnu khadiijaha can raafic bnu khadiijin ana duhayr ibnu raafic waa ka adeerkiis oo waa camuhu adeerkiis weeyaane qaala wuxuu yidhi ataanii waxaa noo yimi qaala raafic baa ku noqonaysaa qaala wuxuu yidhi ataanii duhayr adeerkay duhayr baa noo yimid faqaala wuxuu yidhi laqad nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu reebay can amrin amar kaana bina raafiqa rifqi iyo dhimrin iyo nafci noo lahaa murtafaq wax nafci noogu jiray ayuu nabiga calayh salaam naga reebay adduunya ahaan faqultu markaasaan waxaan idhi buu yidhi wamaa daaka muxuu yahay waxaas waxaa nafciga iyo rifqiga wanaagga noogu jiray ee nabiga uu reebay maxay tahay maa qaala rasuulullah wuxuu nabigu yidhi calayhi salaam baa fa huwa xaqun xaq eh sabr wa dawaaciyat llahi wa anfac wuxuu nabigu isheegay baa xaq ahoo nafci badane eh. waama waxaad leedaha waa naga reebay qaala wuxuu yidhi duhayr sa'alanii wuxuu ii weydiiyey kayfa tasnacuuna bimaxaaqirikum dad beeraley ahaaye beertiina maxaad ku samaysaan faqultu waxaan idhi nuwaajura waan kiraysanaa waxaan tabci weyno yaa rasuula allah cala alrabiici keliga korkiisa aw ilawsuqi ama intaas oo wusqi baan ku siinaynaaye noo tabac min atamri timira aw ishaciiri qamandiah oo waxa ka soo baxayaan loogeyn wuxuu noqon doono ama keliga korkiisa aniga io abuur adigana meelaha kale abuuro ayaan wax ku kiraysannaa qaala nabigu wuxuu yidhi falaa tafcaluu saha yeelina isracuuhaa beerta abuurta oo tabcada aw isricuuhaa ama dadka maaliya aw imsikuuhaa haysta dembilaan xadaana moxamed binu xaatimin qaala xadaana cabdiraxmaan binu mahdiy can cikrimata bni camaar can abi najaashi mawla raafic an raafic bn khadiij can nabiy sala allah alay slam bihada walam yadkur can camihi duhayr baabu kilaa'i alardi bidahabi walwariq taxriir maxalinizac baan ka soo hadalnay waxa laisku khilaafsan yahay iyo laba daraf daraf laisku waafaqsan yahay inay bannaaneen oo khilaaf ka jirin iyo daraf jamhuuru ahlilcilmi ay isku waafaqsan yihiin inuu muxuuha banaaneyn iyo daraf khilaaf ka taagan yahay khilaaf ka taagan yahay saddexda darafaan qaybinay darafayn waa wasat qaala xadaana yaxya binu baabu kiraal bilah walfada walwaraq lacagti wey taa iyadoo muran kama taagna waa bannaan tahay xadaana nahyi ku arooray ee caamka ahaana in nahyi tansiiha tiraahdo iyo in la yidhaahdo min baabi atarkiibi cala alkhayraat oo minxadii iyo mxuu ahaa maashigii iyo caariyadii baa lagugu boorinayaa xadaanaa yaxya bn yaxya qaala qara'tu cala malikin can rabiic bn abi cabdiraxmaan can xandla bn qays anahu sa'ala raafic bn khadiij can kiraa'i lardi buu weydiiyey faqaala nahaa rasuulu lahi sala la alay slam can kirai lardi buu nabigu nahiyey ayib mutlaqaasuu qaydi rabaa qaala faqultu abidahabi wawarc ma in lacag dahab iyo fiddo iyo lagu kiraysto lacag lagu kiraysta ladidaa baarti faqaala wuxuu yidhi ama bidahabi wawariq falaa ba'sa ta dhin baa lahaa taama ay kuma jirta buu marka waxaa weeyaan camal mudca lilmuqayid waay xadana isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn raawey ahbaranaa ciisa bn yunis qaala xadaana awsaaciy abu camr can rabiica bin abi cabdiraxmaan qaala xadaanii xandala bnu qays alansaariyu qaala sa'altu raafic bnu khadiij can kiraai ardi bidahabi wawariq in lacag lagu kiraysto beerti beerta ka shaqey lacagtaasaan ku siin bil walbaba joornaatadaadaan ku siinaya faqaala laa ba'sa bi dhib maleh inamaa kaana annaasu yu'aajiruun dadku waxay ku kiraysan jireen calaa cahdi nabiy nabiga xilligiisa calayhi salaatu wasalaam cala almaadaniyaati maadaniyaat keliyaha korkooda oo la abuuro oo qofkii beerta laha loo abuuro biyaha meeshay fadhiyaan wa aqbaal ljadaawili iyo keliyaha waaweyn iyo webiga salabkiisi iyo salabka webiga iyo meelahaas biyaha ku dambeeyaan qoyaanka ku dambeeya iyo tabcaniga waa ashyaa iyo min azarci ee wax kamida zuruucda beerta kasoo bixi doonta bibacdi maa yakhruju minha baan ku siina ka shaqee markaasaa waxaa dhici fayahliku haada kan ayaa halaagsami oo meeshii biyuhu ku yaraa biyo la-aan darteed bay la halaagsami ninkii shaqaalahaabaana intaa loo qoondeeyey wayaslimu haada intan biyaha ku fadhiyeen ee dooxada iyo salabkii iyo meelaha biyo fadhaysigaana way nabadgelyo beeraf gacmaa ka soo bixi muran baa deena kirtib lisqabsani wayaslimu haada cagsi baa dhici karaoo inti bataan ina wayaslimu haada kan beertii banaankiisii angegnaa biyo fiicanoo munaasaba intay helaan ay u baxaan wayahliku haada kana beertiisa biyaa la fadhiistayoo biyaaba dilay oo luunkii angejiyey falam yakun linnaasi kiraahun dadku kiro kale ma aqoonin ilaa haada saan bay ahayd sidaasna waxaa weeyaan jahaala iyo qarar baa ku sugan ayru macluum caaqida la yidhahda waxa ka imaan doona lama yaqaano falidalika sidaa darteed bunzajara canu nabiga u nahiyey fa ama shayan amaa wixii macluumun la yaqaano madmuunun qofka wax kiraynaya uu damaanadiisa qaadayo o dimadiisa saaran falaa ba'sa bihi dhib ma laha soo maartan xadiidkan wuxuu bannaanka soo dhigay axaadiistii mutlaqadaheed wixii lagu qayli lahaa si fiican kugu kala saaray fa ama shayun macluumun madmuun falaa ba'sa bihi raashinka anaa stoorkaasaan kaaga qaadi raashinkaada lacag baanan ku siini taa iyadoo hadalkama taagna inay bannaan tahay yani dabcan raashinka inkastoo bacd ahli cilmi ka hadlaan dhacaamkay diidan yihin qala xadana camr naaqid bn bukayr qaala xadana sufyan bn cuyayna an yaxya bn saciid can xamala الzuraqi anahu samica raafic bn khadiij buu weydiiye yaquulu leh kunaa samica wuxuu maqlay raafic bn khadiij oo yaquulu leh kunaa akthara alansaari waxaan ahayn ansaar kuwa ugu badan xaqlan beeraha reer beer badan baan ahayn qaala kunaa nukri اlarda marka dhulkii ma wada tabci karaan waan kiray jirray calaa ana lanaa inuu noo sugnaado haadihi intan walahum kuwa shaqaalaha ana intan intan noo abuura intan idinka abuurta saasaan ku kalaysan jirnay fa rubamaa inay soo saarto haadihii baa dhici jirtay tan walam tukhrij haadihi tanna ay beerteedii bacdo fanahanaa can dalika waa naga reebay wa ama alwariqu lacag iyo kaash falam yanhana nagama reebin sala allah aleh waalih wasalam maxaa yeel muranba ma yaalle qala xadaana abu rabic الzahraani qala xadaana xamaad bn zayd xaw xadaana muhana xadaana yaziid bn haaruun jamican yaxya bn saciid alansaari bihadi isnad naxwahu baabun fi lmusaaraca musaaracadii musaaracadiibu ku saabsan yihin mukhaabara iyo musaaraca waa isku mid shakliga iyo mxuuha xaqiiqada waa iskaga mid laakiin meel walbay ku qaarkood kala saaraan oo waxay leeyihin musaaracada beerta ninka iska leh yaa abuurka keeni waraa abuurkan hooyo beertan ku abuuro bibacdi maa yakhrujnah baad leedahay inta kale waa iskaga mid mukhaabaraduna ninkan khabiirka ee beerta ka shaqaynaya ayaa abuurkiisa la imaanaya xoogaygaan maal rabaa muruqmaal baan ahay abuurkeena waan wata beerta ugu fasax waxaa ka soo baxan aan wada yeelano ayuu la soo taagan yahay mukhaabara la dhaha laakiin natiijada waa iskaga midoo mid walbaba wuxuu qaatay bibacdi maa yakhruju minha waxaa beerta soo bixi oo la garanaynin ama meelo maaratay inay bi'i doontaba war loo haynin ayuu maaragtay ku nasiibsaday nasiibsigaasna lama ogolo iska nasiibsi lama ogolo wixii waa inuu yahay wax macluuma oo la yaqaano oo inta laga baaqsan karo harar iyo qofkan inuu wax la-aan noqdo shareecadu way ilaalisay qofkan xooggiisa iyo dhididkiisa iyo maalkiisa way ilaalisay qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qala akhbarana cabdulwaxid binu ziyaad xadana abubakr bn abi shayba qala xadana cali bn musli kilahuma can shaybaniy sulayman bn abi sulayman shaybani fayruz can cabdillahi bn saa'ibi qaal sa'altu cabdallahi bnu macqil baan weydiiyey can lmusaaraca musaaracadii waan weydiiyey faqala wuxuu yihi akhbaranii haabit bnu duxaaq wuxuu ii warramay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa inuu reebay can lmusaaraca wafii riwaayati bni abi shayba nahaa canha waa reebay oo qaal sa'altu ibnu macqal baan weydiiyey isaga walam yusami cabdallahi ma sheegin ibnu macqal iyo cabdulahina waa isku hal qala xadaana isxaaq bnu mansuur akhbarana yaxya bnu xamaad qaala akhbarana abu cawaanata alwadax bn cabdillahi alyashkuri can sulaymaan ashaybani sulaymaan bin abi sulaymaan ashaybani fayrus can cabdillahi bni saa'ibin qaala wuxuu yidhi dakhalnaa waxaan u galnay calaa cabdillahi bni macqil baan u galnay saxaabiyun jaliil radia allahu canhu fasa'alnaahu can ilmusaaracaan weydiinay faqaala wuxuu yidhi zacma haabit wuxuu sheegay ana rasuula allah nabiga alayh salaam nahaa inuu reebay can ilmusaaraca wa amara inuu amray bilmu'aajara musaaracadii nabigu waa reebay laakiin wa amara wuxuu amar bilmu'aajara in la ijaarto oo bidahabi waalfidati wa shay macluum madmuun wax la yaqaano macluumaho qofka uu damaano qaadayo iyo in lagu kala ijaarto taa wuu ogolaaday amara macnaa adina wey wuu idnay wey amarka maanta bimacnaa adina wuu ogolaaday wa qaala laa ba'sa biha dhib maleh dhib maleh buu yidhi taa iyadu baabu lardu dhulkii oo tumnaxu maal qof loo siinaayo le war abuuro beertoo tabca adiga waa fiican tahay waa sadaqo waa samafal iyo ixsaan wallahu yuxibu lmuxsiniin wallahu yuxibu almuxsiniin inta samafalka samaysa ee ummadda anfacday wax u tarta ilahi waa jecelya yahay subxana wa tacala maxabatullahi baa lagu helaa samafalka ummadda loo samafalo maxabada iyo jeceelka ilahay baa lagu helaa qofku ilahay jeclaada u mahayo qofku ilahay jeclaada jannadiisuu gelinaya jiwaarahu buu noqonaya jannada ayuu subxaanahu wa tacaala qala xadaana yaxya bnu yaxya qala akhbarana xamaad bn zayd can camr ibni dinaar ana mujaahidan ibnu jabrin qaala litaawus wuxuu ku yidhi taawus ibnu kaysaan indaliq bina mujaahid baa wuxuu leey daawuus oo ila kici ilaa ibni raafic aan aadin ibnu khadiiji ibnu raafic ilaa ibni raafic ibnu khadiij waxaa soo maray raafic ibnu khadiij inu ahaa fasmac minhu alxadiid can abihi oka xadiidka aabihii raafic ibnu khadiij oo ka wariyo can inabiy sala allahu aleyh wasalam uu ka wariyey bal xadidka aan ka soo dhegaysanay qaala faintaharahu daawuus wuxuu yidhi maya u tegi mayna maxaa yeeley ninka cilmi badan baa raafic wuxuu sheegaayo ka cilmi badan baa anagaaan ka qaadanay buu wuxuu yihi fantaharow waa diiday waa gulguuray oo qaala wuxuu ku yidhi innii wallaahi low aclamu haddaan oga ana rasul lah sal l slam nahaa canhu ma facaltu macnaha daawuuskana wuxuu isticmaali jiray mukhaabara riwaaya kala caddaynaysa fi saxiix albukhaari waa iska daysa mukhaabarada buu ku yidhi aniga haddaan ogahay mukhaabarada inuu nabigu diiday maa facaltu ma sameeyeen walaakin xadaanii waxaa iiga warramay man qof huwa asaguba aclamu ka cilmi badan bihi xadiidka minhum kuwan raafic ibnu khadiiji adeeradiisa uhayr iyo awaahir iyo nin ka cilmi badan yacni ibn cabaas buu u wadaaye yaa wuxuu ii sheegay ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam nabigu qaala inuu yidhi lian yamnaxa arajulu inuu ninka maal maashi u siiyo oo ergisiiyo caaliyo u siiyo akhaahu walaalkiis ardow dhulkiisa yaa khayr lahu oga khayr badan min an yaakhuda calayha inuu ardadii ooga qaato kharjan kharaaj iyo ujro macluuma la yaqaano nabiga wuxuu dadka ku boorinayey samafalka iyo ixsaanka iyo inuu qofka maal loo siiyo falyazracha fain lam yazracha falyuzricha falyamnaxaha u siiyo taasuu nabiga alay salaam ka hadlaayey nahyiga nahyu taxriima ma aha ha ixsaan iyo biri buu nabigu alayh salaam wanaag unbuu ka hadlaayey ee beertaada ma kiraysan kartid ma aha suu u fahmay ninka la binu khadiij adeeradiis ma aha buu ka wadaa ayib laakiin wixii majhuula iyadu mar walbaba xaaraan weeyaan qaala xadadna ibn abi cumar xadadna sufyaan can camr bn diinaar ibni daawuusin an cabdullahi bni daawuus can daawuus bnu kaysaan inahu kaana yukhaabir waka muslim u sheegay mukhaabaru isticmaali jiray qaala camr wuxuu faqultu lahu waxaan ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan low taragta hadihi almukhaabara ma iska daysid fa inahum yazcumuun waxay sheegayaan rag saxaabada ka midoo raafic iyo adeeradiisa ka mid yihiin ana nabiya sala alla alay sl naha inuu reebay can almukhaabara eh faqaala wuxuu yidhi ey camar camarow ahbirnii ahbaranii waxaa ii warramay aclamuhum saxaabada kii ugu cilmi badnaa bidalika masaladaas yacni ibna cabaas buu wadaa xabru lumma wa alqur'aan ayaa wuxuu noo warramay ibn cabaas ibni camri rasuulillaah ana anabiya sala allah alay wasalam lam yanha canha inuunan reebin ilaaqan ah, muqayad waaye waxaa la reebayo wax qayb ka mida ah oo aan soo sheegnay oo majhuul ah markii lasu soo aruuriyo qarar iyo jahaalo ay ku weeraysan tahay taa way waxa la diiday inamaa qaala wuxuu yihi yamnaxu axadukum inuu siiyo akhaahu walaalkiiba khayr uga khayr badan min an yakuda calayha kharjan macluuma kharji macluuma taana waa masale kale middan mukhaabarada nahyigeedana iyaduna waxaa lagu xumbaaray majhuul jahaalada qala xadadana ibn abi cumar xadadana thaqafi cabdilwahaab ibn cabdilmajid can ayub xa xadadana abu bakr bn abi shayba waisxaaq bn ibrahim jamiican can wakiic can sufyaan xa xadadana maxamed bn raafic moxamed bn rumx bn muhaajir ahbarana alleyt bn sacdin can ibni jurayjin cabdilmalik xa waxadanii caliy bn xudin sacdiy qaala xadadana alfadl ibn muusa can shariiki bn cabdillaahi can shucba bn xajaaj shucbat bn xajaaji ilwaasidi kulluhum can camr bn dinaar can daawuus bn kaysaan ayay ka wariyeen can ibni cabaasin can nabi sal sl naxw xadiidihim وxadaثna cabd بن xumaydin ومxamed بن raafici qaala cabdun akhbarana وqala ibn raafic isaga wuxu uhi xadaثna cabdالrazaq akhbarana macmar ibn rashidin can ibni daawuus cabdullahi weeyaane can abiihi daawuus ibn kaysaan alyamani can ibni cabaasin radi allahu canهuma ana الnabiya salى اllah alيه waslama qaal laan yamnaxa axadukum axadkiin inuu maaliyo axadukum akhaa walaalkii ardow dhulkiisa u war iskaba safartan ama fasilkan gooso adiga tabco yaa khayr looga khayr badan min an yaakuda calayha inuu ka qaato kada wa kada ujro lishayin macluum wax macluumoo la yaqaano xataa waxaa ka fiican inaad ka eh, siiso ood waxba aadan ka kiraysanin ama haddaad kiraysanayso wax macluuma waa lagu ogol yahay jahalowna iska ilaali majhuula qaala waqaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi huwa alxaqlu waxaa laga hadlayo waa xaqligii muxaaqaladii beerihi wey wa huwa xaqligu bilisaani alansaar ansaar carabkeeda iyo lahjada reer ansaareed almuxaaqala baa la dhihi jiray wakada almukhaabara walmusaaraca waa isku wada dhow yihiin waa isku wada dhow yihiin وxadثna cبdاللhi بن cبدالرحمن الdاrمي qال أخبرna cبداللhi بن جعفر الرقي qال xadثna عubaydاللhi بن cمر عن زayd بن abi unaysa زayd بن abi unaysa isagoo zayd keliya laleeyahay soo maray zayd بن abi unaysةa عن cabdالملك بن زayd عن dاwuس بن kaysان عن iبن cabاsi رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم qاal man kana lahu arضu ninkii dhul leh dhulbeeraad fainahu an ymnaxaha akhaahu khayr inuu walaalkiisa maalanayo wax ka soo saaranayo uu yidha war adiga tabco aniga hadda wa ka yar cajizaye ayaa u khayr badan oo ajr iyo hawaab ayaa ka helayaa wallah aclam bilahi towfiq sala allah wslm